تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيقلت كظل رفيقي وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق تفكرت يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الأفاضل موضوعا أما الدرسي كان كصاب سيسن إصلاح ذات البين waa deris weyn oo ka mida duruusta shareecada islaamiga ay sharxayso ugu horeyn islaamka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey in bashar lagu maamulo malaa'ig aan waxba ka dhacaynin oo suuban looguma talagelina waxaa loogu talagalay bini aadam khayr iyo sharba leh waxaana ka mid a min tabiicati اlbashar masأlaة التanaasuc wاlاkhtilaaf bini aadamka qaab abuurkiisa waxaa ka mid ah inuu murmo ama iskhilaafo oo ay asal u tahay dabeecaadka bini aadamkee kala gadisan iyo hunguriga adduunye oo uu qabo oo aan mid qurhaba dunida tani ku filayn haddii keligii la siiyo dunida aan midka keliya ku filayn haddii lix milyan oo qof ama lix bilyan oo qof ay ka dhaxayso waad garan kartaa xuduudda ama hunguriga bini aadamka iyasu isaga hor imanayo ilaahina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa masaa-ishatan muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo dilku inuu basharka asal ku yahy watlu calayhim naba'a bnay aadama id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar ilaahay wuxuu ka waramayaa qiso dhan laynoo soo guuriyey oo ka mid ah reer nebi aadam asalkoodii ilmo nebi aadam inay isqabteen oo isdileen waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu soo guurinayaa walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk basharku inaanay ka zuulaynin inay iskhilaafaan ama se murmaan cid alla u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala iyadoo tamaca bini aadamku uu marka hore noocaa u salaysan yahay oo ah runtii nuqadka loogu talagalay basharka lagu itixaamo ayaa waxaa kaloo haddana ka mid ah oo sii kordhiya marka ay dadku wax wada yeeshaanee wax isku darsadaan ha noqoto xaas nin iyo gabadh wax isku darsaday ha noqoto shuraako dad adduun iyo xoolo isku darsaday ha noqoto dowladnimo dad dowlad iyo in ka ballaadhan isku darsaday wax la doonayo kasta oo laysku darsadaa iyana waxay abuuraan muranka waana ilaahay subxaana wa tacaala tuu qur-aanka ku leeyahy waina kaiira min alkhulaaطaa'i layabqi bacduhum calaa bacd ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waqaliilu maa hum ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala in badan oo wax isku darsata waa isku xadgudbaan badhba badhka kaley ku xadgudbaan ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waqaliila maa hum kuwa iimaanka laga heliya camalka saalixa mooyaane kuwaasina waa yaryiinba alla leeyahy subxaana wa tacaala waa dad yar taa macnaheed waxa weeyaan muranka iyo doodda iyo isqabsigu dowladuu ka dhexdheci karaa muranka iyo doodda iyo isqabsigu shucuub wada nool oo dowlad qura ku hoos jiruu ka dhici karaa muranka iyo isqabsigu qabaa'il buu ka dhex dhici karaa deegaan iyo daaq iyo biyo isku haya muranka iyo isqabsigu xaafad buu ka dhici karaa wuxuu ka dhici karaa shirkad dad wada leh hanti in haysata wuxuu ka dhici karaa guri qura aabiyo hooyo wada nool oo guri qura ku wada nool sida awgeed baa aynu leenahay horta muranku waa masala qadiima oo basharka noloshiisa ka mid ah nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa qowliga iyo tacamaligaaba in badan buu dadka muslimiintaa kala dardaarmaya inay iska ilaaliyaan muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo dilka oo uu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga gadaashay gaalaha u noqonina buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam badhba badhka kale qoorta uu ka gurayo walidaalik nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay sunnadiisa haddaynu eegno heshiisiin uu jamaacaad muslimiina heshiisiinayo sidii qisadan suurat alxujaraat ay ku soo degtay ninkii la odhan jiray ibnu ubay markii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaddu intii soo mareen uu sheegay boodhkiinna xaggaa noogala durka uu yidhi ee bacda saxaaba ay tilmaameen warma nebi maxamed baad saa ku leedahay dabeetana dadkii ag fadhiyay muranku uu ka dhacay ilaa xadda ay ulaha iyo gacmaha isku dhufdhufteen oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyey waxa uu nebigu axaadiistiisu ay tilmaamaysaa in loo sheegay reer quba masjidu quba raggii dhegi jiray ilaahay qur-aanka ku ammaanay inay rag ka midii isqabteen xaafado ka mid oo isdhagxiyeen ow dabeetana nebigu ku yidhi saxaabadiisii keena aan dhexgal leh waxaa axaadiista nabiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam isagoo faamili iyo guri dhexdhexaadinaya oo guri fog baddaaya inantiisii iyo inadeerkiioo ishaya caliy bni abi aalib iyo faatimo oo muran dhex maray oo intuu guriga nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam uu yidi yidhi mee ibnu camig xagguu jiraa ay tidhi waa isqabanno waa kala cadhoonno wuu iska tegey dabeetana nabigu baadi doono uu yimi isagoo masaajidka hurda oo inta go-i dhinacu ka dhacay dhinaca boodh ku leh u leeyahy qumyaaba turaab qumyaaba turaab buu nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam axaadiis aan sheegaya dhammaantood bukhaari ku yaallay dhammaantood waa axaadiis bukhaari ku soo aroortay sida daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala diin buu inoo soo dejiyey loogu talagalay inay ina walaalayso oo dadku walaala noqdo oo muranku yaraado islaamku maadaama bashar loo soo dejiyey wixii ay u baahnaayeen oo dhan baa ilaahay soo dejiyey islaaxa ama lajaanta islaaxa samaysaa waa lajaan ilitfaa oo kale waa difaac ilmadani qoladan debdemiska laakiin debdemiska waxbaa ka horeeya intaan dabku meesha ka dhicin dabka securities tiro badan baa loo sameeyey oo guriga marka la dhisayo dhismaa marka la samaynayo wax badanoo security-a la sameeyaa oo ku saabsiisan dabka iyo sidii looga taxadiri lahaa qalabka la adeegsanayo waxa la dhisayo intay flameable yihiin ama inta ay fire proof yihiin ayaa dowladdu kontroosha wax badan oo kontroola ah marka la maro kadib ayaa la yidhaahdaa haddiiba uu dhaco waxaasoo dhan marka lasoo dhaafo haddiiba dabdhaco see loola dhaqmaya markaa loo markaasaa loo sameeyey difaac ilmadani fire birgade-ka qoladan dabka damisa ayaa loogu talagalay idan lajaanti iyo islaaxu waa fire birgade laakiin waxaa ka horaysa mujtamacu qaabdhismeeda inuu leeyahay iyo nolol inuu wadaago ah inaan dab ka dhicin marka horeba lagu talagalo sidii dabka kane aanu dhici lahayn ilaahina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku gallad sheeganayaa dadka mu'miniinta quluubtooda inuu walaaleeyo isu keenay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana waxaa xustaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay nicmadiisa iyadoo nicamka ilaahayna siiyey tiro badan yihin oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan lama soo koobayo haddana midhadh ka mida baa qur-aanku si gaara u tilmaamay midhadh ka mida nicamkaasi ayaa qur-aanku haddana iyaga si gaara u tilmaamay oo nicma keligood lagu tilmaamay waxaa ka mid a islaamnimada iyo nicmo inay tahay aayaadka qur-aan ilaahi subxaana wa tacaala ka waramayo alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diinan nicamka gaarka ilaahay qur-aanka ugu tilmaamay waxaa ka mida markaa nicmada walaalnimada iyo dadku qalbigoodu inuu isu hiloobo waxaa rabbi ugu gallad sheegtay saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa xasuusataan ilaahay nicmadii id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum marka haydeen col oo ilaahay subxaana wa tacaala qalbiyadiinna uu walaaleeyey ama se uu isku kin soo dhoweeyey ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale nebiga wuxuu ku tilmaamayaa waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim baa ilahay leeyay dunida waxa yaalloo dhaqaala haddaad dadka siin lahayd isumaad keeni dadka barh baa u haysta inuu dhaqaaluhu dadka walaaleeyo haddii xoola la helo ma aha sax maaha basharku quluubtiisu inay walaalowdo wax badan oo kale uu baahan yahy culammadan ka waranta cilmiga bulshada waxay dhahaan bulsho kastaaba waxaa la arkaa dhibteedu inay yartay maamulkeedana u fududaan karo kullamaa ay tahay homogeneous group waxay dhahdaan dad kala gedisnaantu ku yar tahay oo wax kasta wadaaga laakiin waxaa la arkayaa dad wax kasta wadaago haddana murankoodii la xalili kari lahaya saa bulshadeenna bulshada soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dad aan rays isku kala gedisnayn dad aan kala lahayn kalar ee midab qurho wada madoowa leh asmar wadaa dad aan af ku kala gadisnayn oo af qura wada leh dad aan ku kala gadisnayn maxaa la yidhaahdaa dhaqan oo kaljar qura wada leh dad aan ku kala gadisnayn diin oo diin qura wada aaminsan dad aan xataa madaahibta diiniga ku kala gadisnayn oo madhab shaafici la yidhahdo wada haysta haddana dunida waa kuwa fitir fatir tobanba meel ka dhacday tobankii haddana meel wada joogay murankoodaa loo taaglayay tobankiina cape town maanta jooga waxa laga yaabaa in murankiina la xalili kari waayo iyadoo homogenis gruubnimadii ay wataan idan khalalku hadduu galo umamka inay wax badan wadaagaan waxaa qariba wax yar oo la islaaxin kari waayo wax yaroo differenceoo jira oo u dhaxeeya oo la hagaajin kari waayo umamka dacfigooda qaabka looga faa'iidaystana duwalka waaweyn iyo dadka dadka gumaysta qaacidada caamkee la yaqaana waxa weeyaan dadka burburi waad xukumi karaysaaye divide and rule farriq tasud wa qaacidadii fircawn wa jacala bacdahum shiica kooxu ka dhigay markaasaa waxaa timi yastadcifu taa'ifatan minhum taftiit in lagu sameeyo caalam alislaami markii gumaysigu ku bilaabmayay waxaa lagu sameeyey taftiit dowlad yaroo waliyo toban yo qodadoo qofba inay meel degaan koox yarba in sheekh loo sameeyey koox yarba in nin hogaamiyey oday horkacay taftiitku wuxuu keenaa umamka quwadooda oo la kala tirsiiyo waxaan leenahay waxaynu u baahanay markaa inaynu dib u noqono muslimiin baynu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jiil saxaabaabuu soo saaray jiilkaasi sifa ilaahay ku tilmaamay muxamedun rasuulullah baa ilaahay yidhi nebi moxamed waa la rasuulkii isaga sifadiisi waa taa waladiina macah kuwa nabi moxamed la socda ilaahay muxuu ku sifeeyey markaa ilaahay kuwaa wuxuu ku sifeeyo sifo looga dhigay ashidaa'un cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana saddex sifaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala saddexda sifo ee caanka saxaabadu ay ku ahaayeen waxa weeyaan iyaga dhexdooda xidhiidhka udhaxaynaya iyaga iyo cidda kale ay hayaan ee gaaladii xarbiga ahayd xidhiidhka u udhaxaynaya iyaga iyo rabbigood xidhiidhka u udhaxaynaya ilaahay wuxuu yidhi iyagiyo ciddaysa ayaana gaala xidhiidhka u dhexeeya waa ashidaaun cala alkufaar waa rag wax iska dhiciya baa ilaahay yidhi daadaad adag markay joogto goob dagaalo wax iska dhiciya micmicda aqoon weeyaan sifadooda laakiin markay iyaga dhexdooda tay ilaahay wuxuu ku sifaynaya inay in dad arruxamaa un baynahum waa dad iyagu isu dabca oo isu naxariista naxariisi meel hadday jirto wada noolaanshayaa jiraya waa dad wada noolaan kara markay calaaqadooda iyo ta rabbigood ka dhaxaysa noqotana wa taraahum rukacan sujada waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan oo rabbi baryaya muslimiinta maanta waxaad moodaa sifaadkan kii mid qaatay inuu labada kala tuuray waxaad arkaysaa mid rukaco sujada oo haddana muslimka looga taagla naxariistu ka tagtay waxaad arkaysaa mid naxariis badan oo gaal looga taagla daba rooraya waxaad arkaysaa mid gaalka ku adadagoo iska rabaya oo muslimkii looga taagla naxariistii ka guurtay yacni sifaadkii inay jamciyaan saxaabadu lahayd bay awoodi kari waayeen muslimkan dambe inay sifaadkaa jamciyaan oo wada yeeshaan bay awoodi kari waayeen walidaalika islaamku wuxuu ina farayaa qabla lislaax intaynan gaadhin inaynu tirtirno wax kasta oo xagasho keenaya bulshada maxaa isku diraya maxaa keensanaya inay isdilaan maxaa keensanaya inay isqabsadaan hadday guri tahay hadday qabiil tahay hadday dowlad tahay hadday mujtamac tahay hadday ka yartahay hadday ka weyntahay maxaa keenaya inay isqabtaan maxaase keenaya inay walaaloobaan waxa laaliya wixii keenaya in la kala tago rabbi wuu nahiyey waa laynaga xaaraam yeelay waxa laaliya wixii keenaya in la walaaloobana waa layna faray wujuuban aw nadba iyadoo ama waajiba ama sunnaa baa layna faray waxaa layna faray oo laynaga mamnuucay inaynu kala tagno inaynu isdillo inaynu ismaagno inaynu isxamanno inaynu iscayno inaynu isyasno inaynu isfogoyno inaynu naanays isugu yeedhno inaynu inaynu kuwaasoo dhan maxaa loo manciyey waa meesha nabarku ka bilaabmo waxaa layna faray inaynu isxidhiidhinno inaynu isa salaanno inaynu isa sooriyeyno inaynu ilaahay dartiisu jeclaanno inaynu isa soo booqanno inaynu waajibaad isku leenay keenna hindhisa inaynu alxamdu lilah markuu yidhaahdo aynu maxay tashmiit ilcaaqis u samayno inaynu keenna buka soo booqanno inaynu jinaasadeenna raacno in haddii laynooga yeedho meel aroos ama casuumad inaad walaal ka aqbashid kullu daalika aadaabtaasoo dhammi waxa ay sheegaysaa waa in walaalnimada iyo xidhiidhku bato walaalnimada idan sharcigu marka hore wuxuu inafaraya wixii walaalnimo xoojinayay waxaysu hadiyeeya baa la yidhi tahaadu waayo taxaabu baa nabigu leeyahy waa is jeclaanaysaan waxaa layna leeyahay oo dhami waa xuquuq qof kasta oo muslimi qofka kale muslimkaa uu ku haddaynu xuquuqdaa ilaalino macnaheedu waxa weeyaan xidhiidhka inoo dhaxaynayaa tiro badanaya cagsigeeda haddaynu iska reebno oo ah inaynu isxamanno inaynu iscayno yaa ayuha aladiina aamanuu fi suurati اlxujaraat aayaadka tirada badan le bacda aayaati اlqitaal iyo islaaxa ka dambeeya inama almu'minuuna ikhwa marka ilaahay uu soo warramo war daa'ifo muslimiina hadday isdishaan waa dad walaale ee hagaajiya waxa laga dambaysiiyey intaasoo aayadoodoo ka warramaya in laysdila maxaa keenaya waxaa keensanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaain casa an yakuna khayra minhuna waxaa keensanaya walaa tanaabazuu bilalqaabi bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waxaa keensanaya laa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta waxaa keensanaya tajasus inaanu jirin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramay walaala haystale la islaaxiyo waxa laga waramay manhiya tira badan oo ah waxa keensanaya inaynu marka horeba isdillo haddaynan isyasin qofka mu'minkaa shar waxaa ugu filan baa la yidhi walaalkiiya u xaqiro uu yaso haddaynan il iyo aftoona isku xamanin hamzi iyo lamzi hamaazin binamiim mashaa'in binamiim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan tilmaamaya waylu likulli humazatin lumaza qof kastaoo hamaaza oo lumaza waa mid af wax ku caayiya ishaaro iyo mid carabka wax ku caaya waa mamnuuc sukhriyo dhammaanteed jees-jees iyo liidid inaad walaalkaa liiddo xamasho namiimnimo iyo isku dirdir jannada ma gale baa la yidhi maxay namaama wqataat nusuustaa tirada badan leh qadfi iyo buhtaan in la sameeyo sibaab lmu'min in lagu tilmaamay inuu yahay maxay fusuuq inuu yahay waxaasoo dhammi waxay sheegayaan muran in la yareeyo waa waa precautionskii hore waa wixii koowaad ee abuurayay bulshadu inaan xumuhu dhex marin waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ilahay wuxuu yidhi addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa ha yidhaahdaan weer kasta ta fiican ta fiicana qura maaha ta sii fiican ha yidhaahdaan waayo maxaa laynoo leeyahay ta sii fiican ha yidhaahdaan haddii walaalkaa markaad la hadlayso kelimaadka aad doorato oo ereyga fiican daayo ereyga kasii fiican aada isticmaasho waxaa yaraanaya murankiina waayo waxaad noqonaysaa qof walaalkii ixtiraamay ama haddaad ku bilowdo waan jareexaynaya inaad tidhaahdo sidaa soomaalida jareexada waa maxay waa tajriixide dee haddaad ku bilowdo waan duraya waan ka yara cadhaysiinaya hebel oo ama reerkooda aad ceebo ka sheegto ama isaga aada caydo ama aada yesto ama aada maagto ama aada naanaysa ugu yeedho ama aad soomaalidu waxay u moodaa waxaas inuu yahay wax kaftana laakiin kaftan maaha nebigu wuu kaftami jiray laakiin waxaan xaq ahayn ma odhan jirin bulshada dagaalkeedu haddaan af xumaanin adinma ah xumaado asalku waxa weeyaan war gaaladaa la noosheen maaragtay markay wada dhaqmaya wax kasto oo ka dhaxeeya hadal cid isku mudaysa arki maysid walaalkaaga hadal ku mudda raganimo maaha cid hadal isku mudaysa arki maysid xataa af soomaaliga waxaad moodaa inagu dhaqanka soomaaliga waa dhaqan aad adag nin soomaaliyeed baa maalin wuxuu igu yidhi waa nin bilot dowladdii soomaaliyeed u dirtay arizona joogay dabeetana meeshii wax lagu dhiganayay buu yidhi oo bilotnimo lagu baranayo ayaan kaatiin yaroo gabadhiyo iyo inin islaan iyo inan ay dhashay haysataanu nimaadna aniga nin kaloo soomaaliya weeyaan buu yidhi oo oh, kaafiga iyo waxbaa laga iibsadaa waa ka iibsanaa markaa inantii iyo islaantan meesha jooga cadhay liitaan maalintii dambe islaantii iyo dha waxay gu tira bu yidhi kaale maxaa afkiina lagu yidhaahdaa bay igu tihi buu yidhi please waxaan idhi buu yidhi kuma jirto afkeegu please ma male waan fekeray buu yidhi oh, wixii aan la odhanay min fadlaki bilixsaanaki waxaas waa carabi buu yidhi waan baadhay af soomaaligiiyo ereyga bliis ba waan waayey buu yidhi wax la ydhahdo dabeetana waxaan idhi buu yidhi kuma jirtoba markaasee waxay igu tidhi buu yidhi haddaan gartay maxaa idiin diiday dadka kale markuu xiibsanayo please waan cup of tea ayaa la yidhaahdaa idinku koobsha hakeen awaamirtan ha wadaan maxaa idiin diiday inaa inaad kelmad fiican tidhaahdaa yacni ilaa xad nin soomaaliyeed intuu fakero afkiisaba uu ka waayo wax bliis lagu yidhaahdo jaxarnimada iyo hadalka engegan iyo qallafku halku joogo qallafku raganimo maaha inaad qallafsanaato oo qof adadag noqota raganimo maaha saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuuna leeyahy waqul licibaadii yaqulu latii hiya axsan waxaad addoommahayga ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hadalka kiisa wanaagsan ha dhahaan ina ashayطaana yanzaqu baynahum ina shayطaana kaana lilinsaani caduwa mubiina ilahay wuxuu leeyahay waayo maxaa loo leeyahay hadalka ka fiican ha dhahaan waxaa lagu tacliilinayaa waayo shayطaanku dhexdooda inuu fasaad ridaa doonaya inuu isku diraa doonaya shaydaanna insaanka cadaw cad cadawnimadiisu ay caddahay buu u yahay ba ilahay yidhi subxaana wa tacaala idan kalimaadkan adugu aad kaftanka ka dhigayso ayaa ah waxaan dadka mashriq iyo maqribba kala geeyay waxaan kala durkiyey waa qabiilkan aad yasayso ama reerkan aad maagaysa ama hadalkan aad qofka ku mudayso ama weedhahan wada adadag adag ayaa waxaa qof kala fogeynaya nebigu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ee qofka kale muslimka ah hadal xunna yuu ku odhanin bale wuxuu nabigu gaadhsiiyey in la yidhaahdo wejiga fiicani wejiga bashaashka ahi alwajhi aliq ayaa sadaqaa ah baa la yidhi adigoo un afka yaro buurayo cadhaysan inaad walaalkaa ka hor imani xataa haddaad iskaba cadhaysantao walaalka aad la kulanto inaad nawcun min al hashhasha inaad nawcun mi basha wahashaday odhan jireen inaad muujiso wax walaalkaa muujinaya inaad ku faraxsanta inaad kulanteen aanu kaa dareemin inaad cadhaysan tahay iyo inaad dudaysatoona hub iyo waxaa in laysuba qaado ama nabar la laysku dhuftana nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahy laa yushiiru axadukum calaa akhiihi silaax midkiin walaalkiin yuu warankiisi ku fiiqinba nabarkiisa xaggiisa xataa haddaad waran sidato xagga hore ha u qabanin baa la yidhi oo sidaa ha u qaadanin xagga dadka uu fiiqayo uu mudayo waayo in shaytaan kaa fakiyaba uu qof muslima ku dhaca la arkaa buu nabigu leey alayh isalaatu wasalaam waxaan leenahay qadaayaadkan marka aan tilmaamayo dadku way yaraysteen laakiin waa dunuubba waa weyn nusuusta qur-aanka iyo xadiidka marka la eego waa kabaa'ir xan iyo namiimnimo iyo yasid iyo sukhriye iyo waa kabaa'ir qur-aanku radiyo nahyiyey waa dunuubba waa weyn dunuubtaasi hadday dhalinyarada iyo waayeelka iyo dadka dhexdooda ka baxdo waxaynu noqon karnaa bulsho isu soo hilowda waan dhibi dhexdeeda olin bulsho walaaloobi karta oo aan hadalka isku mudaynin bulsho wadaagi karta nolosha dhammaanteed sidaa ogeed inta aanan islaaxa ka warramin iyo fadligiisa iyo qur-aanka iyo axaadiista ku soo arooray waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo war fasaadu daat lbaynku inay xumaataa waxan yaryarbaa xumeeya dadku inuu walaaloobana afcaasha kooban ee waxisasiinta leh ee ismaamuuska leh ee isa soo dhowaynta leh ee isa salaanka leh ee xidhiidhka samaynaya ayaa keena qofka bini aadamka in qalbigiisu furmo bini aadamku dhagax ma aha qulubta bini aadamku wax iska xajaro oo aan aqliga in wax loo sheega mooyaane cawaaiftiisu isbedelin maaha cawaaifta bini aadamku wax fudud baa cadhaysiiya farxiya kiciya jeclaysiiya necbaysiiya qofka soomaaliga waxaad moodaa inaanu insaanka markaa wanaagsan u fahmin insaanka haddaad si fiican u fahamto waxay keensanaysaa cawaaiftiisa iyo mashaacirta dareemadiisa inaad ilaaliso walaalka haddaad dareenkiisa ilaaliso weligaa walaalba ahaanaysa bulshadu hadday tidha wallahi ninkaasi waa nin muxtarama oo dadka macaayo wax weyn weeyaan waa qof aan dadka hadalka ku dhimin waxaad moodaa shirarka markaynu isugu nimaadneen la yidhaahdo ha la hadlo in badan oo inaga mida hadalkoodu waxa weeyaan uun reer hebel waxaan ku sameeyey maanta ma arkaysa inuu la yidhaahdoba saan hadallada ugu mudmuday iyo waxaan samey halkay ka ahaan lahayd inuu isku dayo dadka inuu si soo hiloobo oo boogaha jira inuu asturo oo wax dhadhabo oo wax hagaajiyo ayuu isna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma ku muday raganimo markaa waxaa inoo noqotay inaad ninka kale ka cadhaysiiso raganimo waxaa inoo noqotay inaad reerka kale muddo ama maartid ama ka xanaajisid haddaba islaamka haddiiba ay dhacdo maadaama bini aadam la yahay qof cadhooda la waayi maayo qof sahwiyey la waayi maayo mid qafla ay ku dhacday la waayi maayo laakiin marka ay taasi dhacdo waxaa layna amray haddana wax kale oo khusuumada ilaaliya oo ah inaynu baranno dulqaadka iyo cafwiga iyo saamaxadda inaynu baranno wixii way dhaceen ficlan wuu ku caayay wuu ku maagay waxbuu kaa sheegay ma baa inaad response bixisaa maya ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu ammaanay janno carduha asamaawaat wal-ard uciddat lilmuttaqiin rabbi ka warra janno cirka iyo dhulka cardiga reerka ballaadhan iyo loogu talagalay inta ah jannada leh ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa lehee mutaqiinta la sheegaya waxa weeyaan waalkaadimiina algayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka jannada tan lihi inay yihiin kuwa cadhadooda qarsan kara ficlan waa lagugu yidhi wax kaa cadhaysiiya maqasabbaa inaad cadhada ka jawaabtaa maqasabbaa inaad feerhtantaa ninnimadu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war ninka xooggaa ma taqaanin ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin ee xooggan shadiidka ah dee waxay yidhaahdeen waa ninka rag markay isgalaan dhulka ku hubsada kaasa aad adee ninka xooggan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa maaha ninka xoogganee la sheegaya waa ninka markuu cadhoodo naftiisa hayn kara buu nebigu yidhi hanan kara xooggu ma aha sida dibiga inaad muruqyo kuusnaato oo ad garan yaro gacbagaaban ku hoosato kaas ma aha wax badan samayn mayso kaasi xoogga dhabtii waxa weeyaan inaad noqoto qof miisaaman oo isagoo cadhaysan erayada afkiisa ka soo baxaya ficilkiisa controli karo caqliga uu isticmaali karo soomaaligu hadduu cadhoodo dhiishiiyo dherigaba goortuu jabiye wax walba baabi'iyo ayuu leeyahy meel baan ka dhacaya ninka hana la wada hadashiiyo oo maxaa milka dhaca intan leeg maxaa keenayay waxay ahayd inaad isxijin karto ninnimadu taasay ahayd waxaa layna faray markaa waalkaadimiina alghayd waalcafiina can innaas kuwa dadka cafiya mararka qaarkood cadhada intaad dibirtaabaad iska tegi kartaa waxaa kasii qurux badan inaad iska cafidaba waxba aanad dibirsanaanine eh. ay kaa degto waxaa kasii khayr badan inaad waliba wanaag u samayso oo ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku tilmaamaya qofka qofkii xumeeyay wanaag u sameeya idfac bilatii hiya axsan maxaa la yidhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim kii xumaa kugu sameeyey haddaad haddana u abaalguddo oo aad wanaag aad adigu siiso wuxuu filayay de inaad ka inaad ka aargudato waayo wuxuu dareensanaa inuu godob ku jiro laakiin haddaad godabtii intaad cafido weliba soo dhawayso wax siiso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ninkaa iyo adigu waxaa isku noqonaysaan kaanahu waliyun xamiim sadiiqaaga dhow aan cid kaa xigtaa jirin ayuu soo baxaya islaamku intaasoo masale-a ah markuu tilmaamay oo laynagu booriyey ayaa waxaa la tilmaamay kadib inaynu debdemiska isticmaalno markii cafiskaa laynagu booriyey cafiskani xad buu gaadhsiisay uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta jimcada mise maalinta khamiista iyo isniinta buu xadiidku ahaa ayaa ilaahay ummadda loo cardiyaa acmaashoodii toddobaadkan wixii ay sameeyeen isniin kasta iyo khamiis kasta xagga rabbi baa loo bandhigaa walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa labadan maalmood inuu soomo oo isniinaha iyo khamiisaha ah si camalkiisa loo rafciyo isagoo sooman laakiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman haddana labada muslimiinta is ishaysta ee la kala fujin kari waayay haddii isniinta iyo khamiistii markaa camalkooda rabbi loo cardiyo loo bandhigo in ilaahay yidhaahdo labada arrinkoodo dib u dhiga camalkoodao dhan celiya xataa yasalixa andiru haadayni xataa yasalixa labadan ha la joojiyo ilaa intay ka heshiinayaan maxaad u malaynaysaa haddii acmaashaadii xataa saalix ahayd ee soonkii iyo salaadii iyo hadday xagga rabbiba tegi waayaan u meel dhexe lagugu soo celiyo liajli inaad la heshiiso walaalkaaga kale muslimka ah nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa man hajara akhaahu qofka walaalkii qofka walaalkaaga muslimkaa lama ogola saddex maalmood ka badan inaad ka hijrooto saddex maalmood waa muddo cadhadu ku jabto laakiin ka badan haddaad hijrooto waxaa la yidhi maxay fa huwa ka safki dami waxay la mid tahay sidii aad dhiiggiisa daadisay masaa'ilka kan waa tashriicaad tiro badan leh oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo jideeyey lainooguna jideeyay inaynu ku ilaalino walaalnimadeenna iyo dadnimadeenna haddiise dhibi ay dhacdo laba isqabta oo nin iyo gabadhii ay ka dhex dhacdo kuwa shuraka ah oo adduun isku haya ay ka dhex dhacdo kuwo qabiil isku haya ay ka dhex dhacdo kuwo dowlada isku hayo muslima ay ka dhex dhacdo daa'ifaat ay ka dhex dhacdo ilaahay wuxuu ina faray subxaana wa tacaala inaynu walaalaheen islaax heshiisiinno fii suurati alanfaal rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka waramayaa saxaabadii nebi maxamed basharka khafladu mararka qaarkood waa ku dhacda iyagoo ilaahay rasuulkii maciisa ah iyagoo soo hijroodo maka adduun iyo xoolo waxay lahayeen kaga yimi oo u hijrooday ilaahay dartii iyagoo naf iyo maalba islaamnimo u huray oo furan dagaal jooga beder taagan iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda uu gaal ku jabiyey iyaga uu nabi moxamed ilaahay ka baryayo uu ilaahay ilaahayow sala allahu calayh waalih wasalam kooxdaas maanta hadday jabto dunida dib laguuga caabudi maayo oo islaamku wuu dabar go-ayaa kuwii caynkaa ahaa ee dirirayay ee ilaahay dartii u taagnaa ayaa waxoogaa xurgufi dhex marta oo ku saabsan haniimadii lasoo qabsaday ragga badh haniimadii bay ururiyeen xoolihii gaaladu ay seetay ragga badhna gaaladii la jabiyey bay raacdadooda ku jireen waa sii eryayeen ragga badhna nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan meel kale looga soo gelin bay ilaalinayeen oo gaadh ka hayeen dabeetana hantidii baa waxoogaa murani ka dhacay qoladii urursatay inay tidhahdo dee annagaa dhacsanoo qaadanay qoladii eriday ay tidhahdo miyaa dhicin kari lahaydeen haddaanaan anagu ragga sii wadin qoladan ay tidhaahdo anaba nebigaanu mashquul ku ahayn inaanu ilaaline xole waa guran karaynay nimankii magaca iyo maamuuska islaamka ku ahaa ee ahlu badar ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ammaantoodii iyo waxay dhigeen iyo waxay faleen intaan laga warramay waxaa laga warramay kayskaa yara fudud ee adduunka ku saabsisan suurat lanfaal oo qisadii bader ka warramaysa ilaahay wuxuu ku bilaabayaa yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi wrasuul laakiin ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku xigsiiyey waxaa lagu xigsiiyey fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum in kuntum muminiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala war alla ka cabsada oo hagaajiya wa aslixuu daata baynikum waxaa isku haysaan dhexdiinna kaa kow ha laga bilaabo shaqada hala tirtirabaa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo iyagoo isqabtay ayaan haddana walaalnimada islaamigii zuulin dabeetana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala war waxaa islaaxisaan walaaladin dhexdood faamligii iyo reerkiibaa ilaahay wuxuu leeyahy falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr ninki iyo gabadhii isqabtay dembi dhexdooda maaha baa ilaahay leeyahy hadday sulxi iyo heshiis sameeyaan heshiiskaa khayr badan baa ilaahay leeyahy kala tagga iyo ishaysadka iyo kala laalaadka iyo alaaqa waxoo dhan waxaa ka khayr badan heshiiska baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inay heshiiyaan idan ayuha alikhwa haddiiba ay dhacdo inaynu muranno inaynu isqabanno waxaynu u baahanay inaynu haysano lajaanta iyo dadka waayeelka iyo culammada iyo waxgaradku inay u qumaan inay ahaadaan debdemiskii difaaci lmadanigii meeshii xariiq ka baxo ee dab ka bidhaamo ciddii bakhtiin lahayd inay noqdaan waxaana uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamaya shaqadaasi inay ka khayr badan tahay shaqooyin badan oo kale soonkii sunnada ahaa salaatuleylyadii iyo wixii sunan la tukanayay wax oo dhan waxa ka khayr badan dad walaaloo la heshiisiiyo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy alaa ukhbirukum biafdala min darajati الsiyaami wالsalaati wالsadaqa ma idinka waramaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badan darajada soonka iyo salaada iyo sadaqada waa saddex masalo asalkoodu arkaanulislaamka uu ka mid yahay soon salaad iyo sadaqa zaka fa saddex asalkooda uu ka mid yahay saddexdaasi shuraax badani waxay leeyihin waa saddexdaas sunankoodii baa la tilmaamaya ayan kaanat nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay soon iyo salaad iyo sadaqo wax ka fadli badan ma sheegaa saxaabadii waxay dhaheen bala ilaahay rasuulkiisiiyow haa ka waran qaala islaaxu daati lbayn buu nabigu yidhi war dadka walaalaha ah dhexdooda islaaxisaan dadka walaalaha aad dhexdooda islaaxisaan ayaa ka khayr badan waayo nabigu wuxuu leeyahy fasaadu daati lbayn alxaaliqa fasaadu daati lbayn dadka dhexdooda xumaata xidhiidhka albaynku waa kalimaadka mutadaadka fi luga alcarabiya dadka dhexdooda oo xidhiidhkooda uu xumaado fasaado hee waa xiirta buu nebigu yidhi xadiidkaasi termadi abi daawuud baa warinaya sheekh alalbanina waa saxiix buu leeyahy xadiid kale uu albani alalbani xasan ligayrihi ku tilmaamaya waxaa ku soo aroortay idin lihi timahay xiirtaaye waxaan idin leeyahay taxliqu diin albagiida waxay xiirtaa diinka qofka diintiisa colaaddu markay dhacdo shaydaan baa xidhxidha waa caruus waa waktigiisii waa waktiguu munaasabada helaye wax waliba u fududaayee waa waktigu xisbigiisa tiro badinayay ahlu naarku waa goortu tiro bato jamaacaddu naarta u adeegsanaya adeegsanayaa waa goorta ay tiro badato sida daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam diintay xiirtaa khilaafku oo marka khilaafku dhaco marar badan dadka waxaa kor mara inta sharurlowga ah oo inta khayrlowga ah kelmadooda way hoos martaa inaga dhiciyada kooxda ah ayaa kelmadooda kor martaa dabeetana waxay noqotaa mid caabida iyo mid sheekha iyo mid maskiina iyo mid walba in la dilo waxay keensataa in xantu badato reer hebel iyo wax ka sheegoodi iyo beladood iyo wax la sheegayo waxaa badata in cayda iyo aflagaadada iyo gabayga iyo qurubka la ysu tirinaya tiro bataan waxaa bata yasid iyo maagitaanka inuu bato waxaa bata dhiigga muslimka iyo daadistiisu inay badato waxaa bata wixii shaydaan ku farxayo o dhamme idan diintaa xiiranta waxaa yaraada meelihii lagu cibaadaysanayay iyo khayrka iyo iskaalmaysiga iyo waxisasiinta iyo waxbixinta iyo diyaafada iyo walaalnimada wixii khayrku ku jiroo dhammi wuu nuqsaamaa wixii sharku ku jiroo dhammina wuu koraa oo kobcaa taa macnaheed waxa weeyaan diintaa tirtiranta dadku mar kasta oo muranka iyo khilaafku uu dhex galo diintooda way yaraataa sidaa ogeed buu nabigu wuxuu ley calayhi salaatu wasalaam waa darajo ka khayr badan soon iyo salaad iyo sadaqaba idan waxgaradka iyo waayeelka iyo ahlulcilmiga iyo salaadiinta iyo qaadada ummadu waa inay heegan u ahaadaan inay difaac madani noqdaan inay dabka damin karaan waa inaanay heegan u noqonin inay iyagu huriyaan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay wladii bn wladii nafsii biyadih laa tadkhulu اljannata xataa tuslimuu walaa tuslimuu xataa taxaabuu waa riwaayadantii saxiixa ahayn laakiin xasan ligayriha nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye janno geli maysaan inaa islaamta anaa imaan laydinka hela mooyaane iimaan iyo islaamnimana ma jiraysa inaad isjeclaataan mooyaane warma idin tusiyaa waxaa isku jeclaanaysaan afshu salaam buu nabigu yihi war salaanta badiya dadka walaalihii inaysa salaamaan meesha iskaga soo horbaxaanba waa isjeclaanaysaan waar idinka iyo baan idin kala digayaa nacaybka buu nebigu leeyahy waayo nacaybku iyo colaaddu iyo shaxnaagu hiya alxaaliqa buu nebigu tilmaamayaa iyadaa xiirta idinma lihi timahay xirtaaye diintay xiirtaa baan idin leeyahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiista ka asaxday inoogu tilmaamaya sheekhaynku warinayaan qofka mu'minkaa kulla salaama xubin kasto qofka mu'minkaa in sadaqa lagu leeyahy maalin kastoo cadceedi soo baxdo sadaqaadka waxaa ka ah markaasi tacdil bayna itnayn sadaqa laba walaalaha walaalahaayo inaad dhexdooda cadaaladu samayso o islaaxiso waa sadaqa buu nabigu leeyay alayhi salaatu wasalaam waxa uu ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay waxyaabihii shareecada mamnuuca ku ahaa ee faqa iyo kolba in meel la istaago la faqa iyo waxaasi waxyaabaha banneeye ee khayrka ah waxaa ka a ah, laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqa aw macruufin aw islaaxin bayna annaas baa ilaahay leeyay faqa tirada badan liyo shirshirka khayr kuma jira baa ilaahay yidhi inuu yahay mooyaane mid wax bixin iyo sadaqa laysugu sheegayo mid wanaag iyo khayr kale laysku farayo ama mid dadka dhexdooda lagu islaaxinayo ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waman yafcal dalika ibtiqaa'a wajhi illaah ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qofka kan u sameeya islaaxinta isagoo raadacaynaya ilaahay wejigii dartii u sameeya ajar weyn baanu kuwaa siinaynaa baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala rabbi soo dejiyey ilahay wuxuu qur ku leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu ida tanaajaytum falaa tatanaajaw bilitmi walcudwaani wamacsiyati rasuul watanaajaw bilbiri wاtaqwa wa min acdam اlbiri wtaqwana waxaa ka mid ah wixii dadka muslimiinta lagu islaaxinayo khwatii fi lcaqiida waxaan leenahay laba kasta oo muslima islaaxintood waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa baneeyey beentii meel walba mamnuuca ku ahayd waxaa la yidhi way ku bannaan tahay laba muslima marka la kala islaaxinayo war beenay ku yara jirto oo islaaxa inaad tidhaahdo oo maalan labadii nin ead ku dhex jirtay jirtayba wuxuu ku yidhi muxuu arrinkaa ka sheegay markaasaa tidhi khayr wuu ka sheegay khayr uu mooyaane wax kale muu rabin ninka ciddan ciddii ay sahayeen ayaad war uga keentay aada leedahay niyo ninkii hebel ah wuxuu rabaa in laydin dhexdhexaadiyo isagoo cidina soo farin waxaad uga dan leedahay inaad khayr sheegto runta diriirta kordhisa namiimnimada iyadu ka tirsantah walow aad saadiq tahay war runoo qolada kale iyagoo lahaa wallaahi nimankaas niman xun weeyaan iska celinaabaad soo qaaday waxaa tii qoladii reer hebel ku soo maro waxay lahaayeen nimankaas waa niman xunaan iska celino run baad sheegaysaa laakiin namiimiyaa tahay runtaada runtaa naartaa lagu galaa waa run oo waad soo martay iyagoo sidaa sheegaya laakiin haadaa dan kale kamaad lahayn ilaa liifsaad innaas mooyaane namiimnimaduna waa war dadka lagu fasahaadinaya haddaad been abuurato waa bohtaan iyadu waxaan jirin haddaad sheegto waa bohtaannimo laakiin namiimnimada rasmiga ahi waa war saxa laakiin danta aad ka lahayd ay tahay inaad dabkan huriso danta aad ka lahayd kaas weeyaan warku waa sax idan markaasi runtaa waxaa ka fiican beenta islaaxaabaa ka fiican wlidalik buu nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidkii saxiixayn ku yaalla wuxuu leeyahy laysa alkadaabu aladii yuslix bayna annaas fayunmi khayran aw yaquulu khayran beenaale maaha ka dadka dhexdooda islaaxinaya ee wuxuu kala qaadaya un khayr yahay khayr sheegaya ama min baabi tawriya hau sheego culamada qaarna xataa tacad bay leeyihin haddii khayr ku jiro waa bannaanta culamada qaarna waa min baabi tawriya tilmaamayaan wax kastaba ha ahaatee ilaahay baa subxaana wa tacaala ina baraya inay noqoto isku dirku iyo fasaadinta dadku runtoodu inaanay khayr ahayn saadiq baan ahoo war runaa sheega warkaa weliba waxaan aada ugu sii sheegaya qolada saxaafadaa qorta saxaafaadku waxay ilaabeen akhlaaqiyaadkii ay lahaayeen ethics war kasta lama sheego dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya kuway dhegtooda iyo afkoodu isu dalooshaa inay kadaabiin tilmaa yihiin waxaad aragtiya waxaad maqasho kasta laguma waramo saxaafaddu ma aha wax kasta inaad sheegto saxaafaddu waa wixii khayr dadka ugu jira inaad sheegto wixii dadka islaaxinaya inaad sheegto inaad qof kasta qodqoddo si aad uga keento midh aad ku ifsaadiso warkiisao dhan ama dadka kale saxaafinimo maaha shabaabkan dambe waxaad moodaa ee jiska qoray qolalkan dee fadhidaan kuwa fadhiyana weeyaan waxaana akridaan o dhan nin walba qolka kugu xigaa laga qoraa horta war w meel weyn ka yimi maaha web baa soo akriyay johannesburg baa laga qoray iyo cape town warkan aad akrido ee reer hebel ka warramayo o dhan halkaa laga qoray waxaanse ku leeyahay wax dhan isku soo dar waa aakhiro wax laydin weydiinayo kelimadu aakhiro qifuhum inahum mas-uuluun baa kaa dambaysa ilaahay wuxuu leeya joojiya dadka tuba waxba la weydiinaya maxaa la weydiinayaa walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfuaada kullu ulaaika kaana canhu mas isha iyo dhegta iyo qalbigu wixii oo dhan waa lagu weydiinayaa aakhira jawaabu daydayo haddaad nam namaam namiimiye run sheega haddaad ahayd waad cadaab gelaysaa warkaad waday runba ha ahaadee hadduunbuu dadka isku dirayay waa lagu cadaabgelayaa sida daraaddeed ayaa akhwatii fi lcaqiida maqaasidu inay lunta maaha maqaasidu waa ahdaafta waa goowliska waa yoolka waxa la raadinayo waa la raadacaynaya waxaa ka mida ah bulshada muslimka inay walaal ahaato waa maqsad weyn maqsadkaa weyn ariiqo kasta oo burburinaysa waa xaaraan shareecada walow huwi shaadh shareeco run baan sheegaya ina dheh iyo warka runtaabaan dadka gaadhsiinaya walidaalik ayaa waxaan leenahay kadbiga islaax uu ku jiraa ka khayr badan sidqiga namiimnimada ay ku jirto dadka islaaxa u kacayana waxa saaran inay ilaaliyaan shareecada wixii ay fartay ugu horeyn ilaahay dartii inay u samaynayaan magac iyo maamuus iyo waxba toonaadan ku raadacayn ilaahay dartii inaad u samayso wixii ilaahay dartii loo sameeyaa way guulaystaan ajarna waa laga helaa waxaynu u baahan inaynu baranno sharcigu wuxuu ina baray oo ah salaamatu sadr inaad isku daydo laabtaadu weligaa inay nadiif ahaato nabi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waar warkiina hay keenina buu yidhi waxaan rabaa inaan idinka dhinto anigoo laab wanaagsan dumidi kuu yimaado ku yidhaahdo war baan hayaa haye uu bilaabo halkaa lagaa xamanaya ka war adeer iska joojidhe ka uma baahni waa lagu xamanayay iyo waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagayo intaa uma baahni dheh waxay idhaahdaan axad alculamaa ayaa ninuu yimi oo wuxuu idhi waladii ninkii hebel ahaa uu ku xamanayay saasaa buu yidhahaa orod iska tag buu ku yidhi dabeetana hadiyad buu qaaday hadiyaddiibuu ninkii u geeyey bay yidhahdeen wuxuu yidhi hadiyadda baan kugu keenay waxaanan kuugu keenay buu yidhi hadiyadda tan xoolaha kan waxaan u baahnaa baad isiisay markaa waxaan rabaa inaan kuu abaalgudo akhri maalinta qiyaamee la taagay ee dee ajar baan raadacinayay waxaanan maqlay inaad xasanaadkaagi wax iiga soo tuurtay aakhire nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam nin walba inta la taago ayaa kaad cayday kaad maagtay kaad dishay waxaaad xasanaad lahayd oo dhan dadkaa loo qaybinaya ilaa adaa afkaaga iyo gacantaada hayn waayey waxaad salaad tukanaysa kusoo xeeqday oo dhan bal ka waran oo aakhiro ra kale la siiyo waxaad xaj iyo salaad iyo soon soo samaysay iyo zaka iyo sadaqa aad la baxday oo adigoo soo taagan rag kale dareersadaan ka waran qiyaamaha adigoo taagan oo baahan oo waxaad shaqaysatay rag loo raro oo waliba marka loo raro qaar ay soo hadhaan le weli waxbaa lagu leeyahay ninka kani barh baa noo hadhay oo la yidhaahdo culayska idin saaran iska soo reeba haddaba ku rogo isaga dunuubtoodii adiga lagugu rogo adigoo xasanadiina kaa dhammaatay haddana culays kale lagugu sii rogo waa dhib waxaynu u baahanay inaynu salaamatu sadriga baranno ilaahay markuu saxaabadii qur ku ammaanay muhaajiriin iyo ansaarba kuwa ka dambeeya wanaagga ku raacay waa kuwe waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wlaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra-uuf raxiim ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala saxaabadaa dabadeed kuwa iyaga gadaashood yimaada waxa ay ku leeyihiin waxaa simtamiskooda iyo calaamadaha lagu yaqaan iyo sifaadkoodu wuxuu yahay inay leeyihiin ilaahu muuminiinta inaga horraysayna u naxariiso laabtayadana hilli iyo xuma ha u gelinin kuwa mu'miniinta ah ducadooda waa taas baa la yidhi ilaahu qoladii horena u naxariiso laabtayaduna aanan kuwii hore colaad iyo balaayo u qaadin waa aayaadka culammadu ay yidhaahdaan shiicadu way garab martay waayo waxaa looga taaglaayay saxaabadii nebi maxamed inay caayaan ama maagaan rabbanaa laa tusi quluubana ayay garan kari waayeen rabbanaa laa tajcal quluubana hila liladiina aamanuu dad badan oo maanta nooloo le waxbaanu saxaynaana waa looga taagi waayey waxaa looga taagla-ayay mu'miniinta iyo muslimiinta inay nabadgeliyaan waa kaafir iyo waa bidcoole iyo waa kan iyo waxan buu lahaado oo aan in badane ilaahay dartii baa hayna ku fogeeya iyo safka liita inaad ku darto iyo magac iyo maamuus inaad ka tirtirto ay tahay dantaad ka leedahay xataa aanay in badane ahayn ilaahay dartii wax loo samaynayo ikhwatii fi lcaqiida saacaddii waktigii laysiiyey laba daqiiqa ka dhiman waxaan idinku soo koobaya waxaad ka fakaraysaana inaynu heshiino siiba soomaaligu maanta heshiis waa u ooman yihi laakiin meel fog ha ka doonin agtaadu yaallaa heshiisku waa iyadoo laydinka helo dhaqan islaamiya haddaynu dhaqan islaamiyo saxa yeelanno waynu heshiinaynaa waxana aada fudaydsateen baa waxa isku keen diray ee xan leh ee nimiimnimo leh ee warxumo tashiil leh ee qoraal leh ee jariidad leh ee mujalad leh ee waxa la faafinayo ee t v leh ee qurunee la soo daynayo waxaa isku keen diray dhaqankii islaamigu aynu diidannahay oo ah inaynu isxidhiidhino inaynu janaasadeenna wada tukanno inaynu israacno inaynu salaada isku qabsanno inaynu cibaadada wada samayno inaynu ilaahay darti ku walaalowno waxaa isku keen diraya waxa weeyaan aakhiraynu ilowna soomaalida waxay odhan jireen rag iska dhici iyo maxay iyo alla ka boqo ama cadaab ka dhowrso isku meel ma galaan bay odhan jireen war shaydaan iska dhiciya mid ka weyn qabaa'ilka is haysaan baa is haysaan oo ilaa nebi aadama aysa soo hayseen waxaynu u baahannahay xurgufta yare dhexdeenna taalla hadday xurgufi jirto inaad oggolaatid walaalaha muslimiinta kale inay ku dhexdhexaadiyaan inay wixii mushkilada dhexdeenna yaalla xalliyaan inaynu dad walaaloo wada nool noqonno haddii taa la helo aynu mushkiladeenna xallilo macnaheedu waxa weeyaan xoog iyo xoolo iyo caqlaynu isku biirsanna waxaa u baahan tihiin maanta cape town waxaa ka rabtaan oo dhan ba qaban kartaa hadduu yahay masaajid iyo hadday iskuulayin iyo hadday madaarisi waxa u baahan waa qaban kartaa waxa hortaagani waa beheblaaye beheblaaye rag iska dhiciya inagaraw iyo waxaa la yidhi waxaan aada ula yaabay soomaalida dhibta haysata waa iyadii dagaalada soomaalidu cusbaayanaayeen meel yurubta ka midaa ah joogay masaajid salaad kasta malaa markaan ka baxo ama jimco kasta saf baa cadhaysan safuufta igu daba tukataa waay qola alle reerkaygii baa la laayay jimcaha kalena qaar kala cadhaysan bal adigu tukiyo wad dad maalin walba kooxi dudayso waa mid musiibo ah waxaan idin leeyahay waxaa idiin habboon inaad ilaahay ka cabsataan oo aamidowdaan oo islaax raadisaan wanaagga raadisaan wanaagga waa la beeraa waa wax la beerto inaad wanaagga dhexdiina beerataan wanaagga dhexdiina ina beerataan soomaaligu waxbixinta kuma xuma ma aha dad maska xun dadka soomaaliya waa dad jiinis ah intaan ka aqaano waa dad maskax badan mashaakilka soomaalida ugu badani waxa weeyaan waa laba shay waa dad sabir iyo dulqaad yar waa dad hadal badan labadaa masale haddaa xal u heeshaan wax badan baa wada qabsan karta waa dulqaad iyo sabir yartiinoo eray yaroo la yidhi ayaabu dadka u kaga siinayaa haddaba waa naf dhan oo la gooyo ama nin dhan oo ilkaa laga rido ama qof dhanaad indhaa ka tuurto waxaa laga yaabaa waan cadhooday baa daba maxaa dhacay hal ayuu igu yidhi ama wax aan naf lahayn axadu taabiciin almukhadramiin nin ka mid ahaa waa yeeladii muslimiintu ay ka dambayn jireen ka mid ahaa reerkoodana suldaan iyo caaqilo ahaa nin aada u caqli badan ahaa axnaf ah, ibnu qays la odhan jiray baa mid dabagalay baa la yidhi markaasuu caaye oo caaye oo caaye axnaf binu qaysna waxay idhahdaan waa nin boqol kun oo nin la cadhooto yani reeruu ka taliya reer banu tamiim boqol kun oo nin oo seef sita goobta uu soo taagi karaa ninkan sida loo caayaya wuu iska socday baa la yidhi kiibaa caydi ka dayn waayey waa geedkii reerkuu ku socdaa markaa majliskiibuu teg caayaya dee mid reerka ka wax magarataa burhka ku boobi doono wuu dhiman doonaa markaa lafihiisa loo dilin baan lahaa buu yidhi weli wuxuu laxajeclo ka qabaa ninkan caayayuu laxajecla ka qabaa isaguu rabaa inaan la dilin soomaaligu laakiin hadduu laba damba ismariya taagan waxa quraan idin waxa weeyaan dulqaadka iyo sabirku raganimadu kamid mid barta rag baa iska dhiciya raganimada maaha aha raganimadu waa inaad dulqaad iyo sabir leedahay raganimadu waa in caqligu ku hogaamiyo raganimadu waa inaad khayrka iyo sharka kala garan karayso islaaxu daat bayna raadceeya slى اllهma عlى نaبيi mحamed وعlى alه وصaxبi وsلم alxamdu لlah رb العaalamiin bismillah jazahu allahu khayran eh, sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ilaahay subxaanahu casa wajalla miisaankiisa xasanaadka ha ugu daro kelimaadka qiimaha badan ee uu noo soo jeediyey cilmigiisa iyo ciribtiisaba ilaahay ha barakeeyo annagana ilaahay subxaanahu casa wajalla miisaanka ha naga dhigo kuwa tacaaliimtaas qiimaha badan ee sheekhu uu inoo soo jeediyey runtii su-aalo baa jira meeshan badan waxaadna moodaa in wakhtiguna uu kulul yahay dadka qaarna ay maanta barqadii soo fadhiisteen meesha xafladii madarasada sheekha laftiisuna darsi ayuu leeyahay kale maqhribka ka hor casarka kadib muxaadara bixi doonta sheekh cali ayaa soo jeedin doona lixda iyo barka ya sheekh mustafa uu dersi kale kusoo noqon doonaa biidn illaahi tacaala marka wakhti fara badan kama sii qaadi karo sheekha walaalahana waa tixgelinaynaa dee su-aalaha ay soo qoreen su-aaluhuna waxay isugu jiraan dabcan waa dhowr qaybood waa garan kartaan qof walba su-aasha isagu uu soo qortay way la weyn tahay oo aad baahida ku kaliftay inuu qoro oo wakhti ku bixiyo ayaa haysa laakiin waxaan ku naseexayn lahayn walaalaha qaar suaalaha aalaha ay soo qorayaan waa suaalo aalo runtii saaxiibkaaga isku qolka aad degan tihiin uu kaaga jawaabi karo su-aalo iska maaragtay fudud waa garan kartaan annagoo tixgelinayna walaalaha su-aalahooda su-aalaha qaarna waxaad moodaa inaanay jawaab sheekhu ka bixiyo ayna kaafi ahayn maxaa yeelay masaa'ilka la isku haysto ama waxyaabaha qadaayaadka laba ruux ka dhexeeya hebel shirkaan nahay waxbaan isku haysannaa wixaan isku haysanay wuu iga inkiray maxaan sameeyaa waxyaalo baaritaan u baahan weeye masaa'il fataawo lagu xallin karo fatwo lagu xallin karo ma aha waa wax in ninka kale la dhegaysto adiga lagu dhegaysto muxuu ahaa xaaskaygii baan ishaysannaa iyada la dhegaysto adiga lagu dhegaysto marka masaa'ilka sidaasoo kale ah, waxaad moodaa inaan jawaab sheekhu bixiyey aadan ku kala gashanaynin oo horay aadan kaga dhaqmaynin maxaa yeelay atraaf kale ayay kaala dhexaysaa kuwa noocaasana saasaan ugu cudurdaaranaynaa masaa'ilka kale oo mawaadiicda culummada loo caqiday ay u caqideen oo jadwalka lagu soo dejiyey oo shuyuukhda kale ay leeyihiinna waxba sheekha inaan ku kalifna ilama aha oo mawduuc soo socda oo laga hadli doono ama isagu ha ka hadla ama culamo kale ha ka hadashaan kasi hordegistiisa waxaad moodaa iyana in aan u dibidhigno waqtigiisa insha allahu tacaala su-aasha waqtigeeda aan u dibidhigno guud ahaanna su'aalaha aalaha waxaa aad bay u tiro badan yihiin marka xilli gaar aan u khasisnay sida jadwalka ku cad oo culimmadu ay soo wada fadhiisan doonto oo su'aalaha laga bogan doono biidn illahi tacaala maxaa yeelay kasta su ka badan su-aalaha hayo iyo kuwa s m soo dhacay laftoodu ma kala yara marka insha allah tacala iska soo koobaynaa sheekh waxaanan u dhowaaneynaa ama suaalaha mawduucan ama u dhow ama muxuu ahaa ka midka insha allahu taala wuxuu leeyay saailkan sheekh haddaan qof walaa haddaan qof walaal ah wax ka sheego oon xanto inaan u sheegana aan ka baqayo dhib kaloo weyn inuu ka yimaado ilaahay ma iska dembi dhaaf weydiisan karaa intaan iska aamuso haddii uu fasaadkana kasii dharanayo ama fasaadka weyn adiguna ilaahay subxaana wa tacaala toobadu keena kasoo markeen isagana mukafaa u sameeyo ilaahay uu bari subxaana wa tacaala inuu isna dembigiisa dhaafo waxaa ka bidiisoo kale hadday jiraan waxay aad silaaxi tahay isaga silaax asalaamu calaykum saaiibkani wuxuu leeyahay su-aasha qaybteeda hore waa iska caadi naguma cusba mashaaikda waddanka timaada aad baa loo weydiiyaa oo masaa'il waddankan iyo wadamada gaaladaba isaga badan laakiin qaybta dambe waxaa ka xumaaday tacbiirka mise garan maayo wuxuu leeyahay saa-iilku naag gaal ah ayaan rabaa inaan guursado oo aan muslim ahayn wayna iga cagajiidaysaa ina wayna ka cagajiidaysaa inay muslimto waanan wada noolnahay qaybtaan la yaabnay markaas ma ku sii qabi karaa gaalnimada dambi intee leeg iga soo gaaraya su-aal iska soo horjeeda laakiin sharxaa soo koobaya eh, bismi illahi raxmaan raxiim gaaladu marka hore ma jirto ilaahi subxaana wa tacaala gaalada wuu kala saaray qolana waxaa la yidhaha ahlu kitaab qolana maaha waa mushrikiin caadi ah ahlu kitaab kuwaa yahuudiya nasaara dumarka ahlu kitaabka ee yahuudiya nasaara ah hadday muxsanaat yihin muxsinaat kuwa dhowrsoon hadday yihin cafiifaat waa la guursan karaa fi shariica gabadha ahlu kitaab ah oo cafiifad ah aan inan suuqa gashay ahayn ee dhowrsoon oo inannimadeedu dhowrsoon tahay sharcigu uu baneeyey in la guursado kaasi waa qodob koobaad qodobka labaad waan la noolahay waa zino aan sharic ahayn islaamka inaad la noolaato gabadh ajanabiya oo gaala ah ma banaana mid muslimada inaad la noolaato adigoon qabinna ma banaana idan qof aan meher ku haynin noloshiisu waa dembi aada u weyn waa dunuubu zina waa dunuubta ugu waaweyn shareecada almuubiqaati sabca toddobada lagu halaagsamay ka mid tahay aakhiradaada haddaad dowrsanayso ilaahay uga toobadkeen oo ka bax masaladaasi guurka dumarka ajanabiga ah duurka dumarka ajanabigaas ah kusoo wada dar dhammaantood kuma taliyaanu waxaan kugula talin lahaa gabadh soomaaliyeed inaad iska guursato waayo tajaaribta aan soo arkay inta badan guur ajanabi oo sugmay maan arag wuu burburaa waxaana burburiya inta ugu badan le cultural differenceka iyagoo muslimiina gaadh muslimada oo ajanabiya iyo nin muslim oo soomaaliya yani kale jinsiya markay isguursaan inta badan guurkooda wuu dumaa sababta dumisaana waxa weeyaan cultural differenceka iyadoo christan ama yahuudana kugulama talinayo oo weliba aada joogto dhulkaadeen waayo caruurta dhalata inaanay muslim noqonayn bay u dhowdahay haddaa kala tagtaan shuruucda wadamadan aqaano kolley dumarkay siiyaan carruurta saxika maaha gabadh gaaleed ilmaha marka lagaa siiyana inaanu muslim kuu noqonaynin oo adagta tii aabbaha iyo hooyada soomaaliyeed ee muslimkii ilmiyaha hayaen baaba loo taagla oo musliminada lagu hahaya mid aan hooyo aan muslim ahayn ee dhul aan muslim ahayn ay ku hayso hooyo aan muslim ahayn haddii la geyn lahaa dhul muslim waxaaba laga yaabi lahaa in si uun loo badbaadin lahaa laakiin hooyo aan muslim ahayn ilma ay dhashay oo dhul aan muslim ahayn jooga sida loo badbaadinayana anigu baabkeedaba garan maayo ka waxaan kugula talin lahaa walaalow gabadh muslime raadso oo guurso asalaamu calaykum jaza allahu khayran saa waxaan filayaa waa qof dumar ah waxay leedahay sheekhow ilaahay dartii baan kuu jeclahay awalan ta labaad waxay leedahay waxaan ku dhacay ficil zina ah waxaan yeeshay uur muddo kooban gudahood ayaan iska soo xaaqay habeen iyo maalin waan tukadaa waana toobad keenay intaasi may igu filan tahay qofka mu'minka ah ee dunuubta waaweyn ku dhaca waa u furantay ilaahay subxaana watacaala toobadiisa asalan in lasoo xaqoo la dila maya laakiin haddiiba ay dhacday qofka muslimka inuu toobad keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaa waa bannaan tahay kuwii toobadda dhabta ah keenayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay toobad bay toobad keentay haddii reer madiine oo dhan loo qaybiyo ama sabciina min ahli madiina gaadhi kari lahay marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu toobadaadan kugu sugo islaamnimadaadana kuu xejiyo kuuna dhowro wallahu aclam jazaak allahu khayran saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh si wuxuu aan waxoogaa usluubeeyo wuxuu leeyahay sheekh waxaan ahay dadka la liido waxaan markaa sheegtaa qabiil qabiilki i ayaan sheegtaa arrintaa shareecada islaamka ma ku bannaan tahay mas'alada hore ayaan ka jawaabay ilmaha wixii ku saabsiisan muu gaadhay xad ruux lagu afuufay mise ma gaadhin mag ma ka waajibaysaa mise kama waajibayso oo quradii uu nebigu sheegayay ma ka waajibaysaa mise kama waajibayso waa masala tafsiil u baahan markaa sheekha lagala xidhiidho waxaan sheegtaa cid aan abtirkay ahayn soomaalidu intii ay dabadda u soo baxday dee anigu xagga kaleaba loo badanyay yurub reerihii isbidi jiray ayaa sheegta reerihii markii hore ay iska bidi jireen laakiin fi shariica qofku aabba aan aabbihi hayn inuu nisba sheegtaa ma bannaana cid aan ciddiisii ahayn inuu sheegtaana sax ma aha midna ha la ogsoonaado ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu inaga abuuray min dakarin wa unha shucuub iyo qabaa-il laynaga dhigay si aynu isu garanno waxaana idinku sharaf badan baa la yidhi alle agtiisa kuwiina ugu cabsi badan innaa khalaqnakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum aayaddu saddex qodob bay sheegtay waxay sheegtay kow asalku inuu isku mid yahay wixii asalkiisu isku mid yahayna ma kala koreeyo aadam iyo xawaa dhalay ama caddow ama madoobow ama soomaali noqo ama talyaani noqo ama hindi noqo aadam iyo xawaa dhalay aslulbashariya laguma kala sareeyo markaas waa bini aadamku waa bini aadam aadam iyo xaawaana wada dhalay cid waliba cid bay sii yastaa bini aadamka waa la yaqaanaa kuwa cadcaday kuwa midmadooba yeesaan kuwa midmadoobay dhexdoodaysa sii yeesaan qaar baa timaha isku sii kala yeesa yurub baa waxaan arkay nin yurub lafteeda is oo talyaaniga iyo qolyahan inagu aynu cadcadaanka uhaysanay aan cadcadaan uhaysanin timaha la eegaa mid baa wuxuu yidhi dadkiina madmadoobe waa mid qolada scandinavianka ee aadka oo cadcada qoladiina madmadoobe tuugatiin buu yidhi markaasaa kubad bay ka soo baxeen cayaar inan soomaaliyeed baa markaa wuxuu ku yidhi maxaan tuuga ku nahay markaasuu yidhi maalin dhaweyd mid talyaaniga kaba iga xaday buu yidhi talyaanigaa sagaagtiisa mid madowga ku jira waayo madowga wuxuu ku qiimeeyaan timaha iyo indhaha haduu timuhu madow yahay indhaha bahalkiisuna madow yihin waa nin madow ama diirkan ha caddaada ama carab ahaw ama hindi ahaw ama waa colored people qof madow baatay marka qolay halkaa madowgu u jooga oo timuhu haddaanay bolondo ama caddaan ahayn indhuhuna aanay bulu ama indho deera u ekayn bahal u ekayn aana ammaan aanu ahayn wax ka sokeeya waxaan uga jeedaa bini wuxuu isku kala saaroo dhami waxba kama jiraan ilaahay wuxuu yidhi waxaa laydiin kala duduway ee noocyadaa u kala dhigdhigay ee shucuub iyo qabaa'il idinka dhigay waa litacaarafuu aidii inuu cid waliba yeesho la garan karo kumaa tahay reer nebi aadam oo noocaasa oo noocaasa oo noocaas oo noocaas ilaa aabaa iyo hooyadaa laga soo gaadho waa in lixdan ee dunida korkeeda sare mid waliba id gaara u yeesho la garan karo lilmacrifa baa laydin kala gediyey baa layidhi in laydinkala garan karo ama hadday tahay kala sarraynta iyo isbidka iyo santaagga markay timaado xagga alle waxa ugu koreeya baa la yidhi atqaakum ka cabsida badan leh marka walaalkaana waxaan leeyahay nin muslimo toosan haddaad tahay sidaa sanka ku taag qolada fusaaqdoo dhan baad ka sarraysaa walow ha ku yidhahdaan reer hebel baanu nahay idan nin waliba qabiilna wuu ka dhashay aadamna wuu dhalay halkaana wuu ka yimi reer nebi aadam baa la wadayay kala korayn hadday tahayna ilaahay sida loogu kala dhowyaa loo kala koreeyaa eeyaan taa lagaaga kormarin asalaamu calaykum ayaan jeclaa weynay diiday ninaan ilmo adeernahay ayay guursatay markaa kadib markaa kadib shaydaan ayaa wax ii sheegay sangoome ayaan u tegay saaxir baan u tegay macnaha ninkii gabadha uu wuxuu furay labaatan maal labaatan bay keliya uu furay uu kala tuuray mala marka intaa dhacday kadib gabadhii aniga ayaa guursaday arrintaa waa ila xumaatay ee sharciga islaamku muxuu ifarayaa oo aan hadda sameeyaa bal culimmada kale ha loo sheego waa dembi weyne waayo jaza allahu khayra sheekh mustafa su-aashan insha allah saaiilka habeenka su-aalaha loo wadadan yahaan soo bandhigaynaa biidn illahi tacaala eh, xalayna way nagu soo noqotay runtii waan soo gabagabaynaynaa su-aasha